soo qaadanaynaa dikru mawlidi isxaaq calayhi salaam dhalashadiisii iyo waktigii uu dhashay ayaynu soo qaadaynaa waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah nebiyullaahi eh, ibraahim calayhi salaam waxa ay dhashay sara nabiyullaahi isxaaq isaga oo jira boqol sano oo cumrigiisa markii uu jiray boqol sano nabiyullaahi ibraahim ayaa waxa u dhashay isxaaq siddeetan iyo lix sano markuu jirayna waxa u dhashay nabiyullaahi ismaaciil oo aynu soo sharaxnay marka siddeetan iyo lix sano isagoo jira ayaa ilmo ugu horreysay baa la yidhi oo ismaaciil baa ugu horreeyey calayhi salaam oo ay dhashay haajara kabacdi markaa afar iyo toban sano markuu joogay ayaa ilaahay wuxuu ugu bishaareeyey nebiyullaahi isxaaq oo ay dhashay saara waxaa la leeyahay marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay saarana markaa waxay jirtay baa la yidhi sagaashan sano tisciina sana ayay jirtay ayuu maaragtay ibnu katiir ku keenayaa taariikhda marka wax daliila uma hayno laakin waxa weeye maaragtay waa taariikh iyo waxa weye ibnu katiir uu soo naqlinayo marka wuxuu leeyahay aad bay u weyneyd waana laga garanayaa inay waktigaas waa iyadoo odhanaysa maaragtay inii cajuuzun caqim yaa weylata alidu ana cajuuzun caqim maaragtay anuu gaboobey oo aad iyo aad u weynaaday calaa kulli xaal waxay ahayd qof ka quusatay da'dii carruur lagu dhali lahaa ka quusatay ayay ahayd marka wuxuu leyahy ibnu katir raximahullah boqol sano ayuu jiray nebiyullahi ibraahim saarana waxay jirtay sagaashan sano ilaahay baa markaa u bishaareeyey kama qaala tacaala wabasharnaahu biisxaaqa nabiyan min asaalixiin waxaan ugu bishaaraynay buu yidhi ilaahay isxaaq iyo iyo sara maaragtay ibrahim iyo sara waxaan ugu bishaaraynay macnaha wabasharnaahu e ibrahim saarna waa la jirtaa biisxaaqa nabiyullahi isxaaq nebiyan isagoo nebiya oo markii loo bishaareeyeyba oo waxa weeye loo sheegayba inuu wiil u dhalanayo ayaa maaragtay loo sheegayba inuu nebi noqon doono min asaalixiin oo dadka wanaagsan ka mid ahaa ilahay wuxuu yidhi marka wabaaraknaa calayhi wacalaa isxaaqa ay nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi isxaaqba wa min duriyatima iyo duriyadoodiiba waanu barakaynay ilahay wuxuu yidhi marka wacalaa isxaaqa ay macnaha waan barakaynay nabiyullahi ibraahim wabaaraknaa calayhi ay ibraahim wacalaa isxaaqa iyo isxaaqba wa min duriyatimaa duriyadoodii waxaa ka mid ah muxsinun mid wanaagsan oo ixsaan sameeyey oo mu'mina oo ilaahay ka baqay iyo mid gaaloo gaalo wa dhaalimun linafsihi mubiin iyo kuwo gaaloobay intaba duriyaddii nabiyullahi ibraahim way ku jiraan oo way ka buuxaan labadaasba way u qaybsameen wey marka dad saalixiinana waa leeyihiin oo duriyaddii isxaaq dad saalixiina laga helayaa iyo duriyaddii maaragtay ismaaciilna sidoo kale duriyaddii maaragtay isxaaqna waa laga helayaa dad gaaloobay oo caalamka o dhan maanta waa joogaan dad wanaagsanna waa laga helaya intaba waa uqaybsameen marka wuxuu leeyahy marka ibn katir raximahullah waqad kanat albishaaratu min bihi min almalaa'ika liibrahim wa sara lama maruu bihima daahibiina ilaa qowmi maaragti luud liyudamiruu calayhim markii ay u socdeen malaa'igtu markaynu soo sharaxaynay nabiyullaahi ibraahim qisadiisa ayaynu halkaan kusoo sharaxnay oo waxa weeye malaa'igtu waxay u socdeen inay soo halaagaan qowmu luut markaasi waxay soo mareen nabiyullahi ibraahim nabiyullahi ibraahim markuu soo dhoweeyey sida aayadaha gadaal inooga imaanaysa oo uu marti mooday kabacdi markaas ay u sheegeen oo waxa weeye cuntadii ay cuni waayeen kabacdi markaa iyaga u sheegay markaas ayaa maaragtay bishaaradu u timid oo loo bishaareeyey oo malaa'igtii u bishaaraysay e, macnaha wabasharnaahu ayuu yidhi ilahay waan u bishaaraynay e, maaragtay maaragtay e, biwaxyi min allah malaa'igtii baa u sheegtay markaa oo waxa weye u caddaysay inuu isxaaq u dhalan doono aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi qaal allahu tacaala fi suurati huod walaqad jaaءat rusuluna ibraahima bilbushra rususheedii ayaa u yimid nabiyullaahi ibraahim iyagoo u bishaaraynaya qaaluu salaaman way salaameen qaala salaam anna waa idin salaamay bay salaamtiinbu ka qaaday famaa labita an jaa'a bicijlin xaniid isla markiiba wuxuu mooday dadkaan marti saddex nin bay ahaayeen baa la yidhi saddex malaa'iga jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil ayaa maaragtay mufasiriintu leeyihiin markaa waxay iska soo dhigeen oo isku soo mateleen rag waxa weeye binu-aadmiga ayay isku soo ekaysiiyeen saddex nin bay isku soo dhigeen oo waxa weeye malaa'igtuna way isku soo mateshaa maaragtay basharka markaasu intuu guriga u leexday oo waxa weeye isla markiiba wuxuu usoo gowracay neef dibiya dibi yar buu soo qalay oo aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weye intuu soo solay oo soo shiilay oo aad u buuran ayuu u keenay falama ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum mar alla markuu arkay inayna dadkaani cunaynba oo waxa weeye ayna rabinba gacmahoodaba cuntadii ku taabanaynba ayuu markaas inkiray oo waxa uu yidhi waa maxay dadkan maxay yihiin wuu ka cabsaday aad iyo aad buu la yaabay wa awjasa minhum khiifa wuuna cabsaday markaa leanna waxa weye dad aad gelisay oo aad martinimo usoo soortay oo cunto usoo diyaarisay oo cuntadii usoo dhigtay oo waxa weeye aada marti qaaday oo markaa cuntadii gacmaha ka laabtay hadda markaa halkaa waxaa ka cad inay dadkaani markaas dhibaato ay wadaan laakiin ilaa iyo intaa weli iskuma ay sheegin oo wuxuu u qabaa nabiyullahi ibraahim dad waxa weeye bashara ah ayuu u qabaa bilo-aamni oo weli ma uu fahmin inay malaa'ig yihiin markaasi la hadleen waxay dhahen qaaluu laa takaf ha cabsanin innaa ursilnaa ilaa qowmi luut waxaa naloo soo diray bay leedahay rasuul ilaahi baan nahay waxaana naloo soo diray reer qowmu luut inaan soo halaagno oo aanu baabiinno ayaa naloo soo diray qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi markaa wamra'atuhu qaa'imatun fadaxika ay macnaha saara way taagnayd oo waxa weeye culamada qaar waxay leeyihiin guriga laabkiisa ayay taagnayd oo daahay ka dambaysay qaarna waxay leeyihiin sida martida caadigaa ah, marka martida la soo soorayo dadku waa iyaga maarata martida ag yimaada meesha ayay taagnayd oo waxa weye ay joogtay wamra'atuhu qaa'imatun buu yidhi ilaahay marka way taagnayd fadaxikat way qosashay markaa markay cad aragtay inay malaa'ig yihiin oo ay sheegeen inay malaa'ig yihiin ee aynan xumaan la socon oo loo soo diray dadkaa gaaladaa inay soo halaagto oo ay soo halaagaan ayay faraxday marka oo qososhay iyadoo faraxsan fa basharnaaha buu yidhi marka ilaahay markaasaa loo bishaareeyey biisxaaqa nabiyullahi isxaaq wa min waraa'i isxaaqa yacquub laba bishaaraa marka meeshaan ugu timid waxaa la yidhi isxaaq waad dhalaysaa kabacdi markaad dhashidna isxaaqna wuxuu sii dhalayaa yacquub labadaba marka waad ku maaragtay ku farxi doontaa halkaa markaa ayaa markaa labadaba loogu bishaaray qaalat waxay tidhi yaa weylata aalidu wa ana cajuuzun wa haada baclii shaykha ina haada la shayun cajiib waxay tidhi hoogeyge ma waxaan dhalaya waa tacajub wey way la yaab aniga oo cajuuzo noqday marka cajuuzada waa qofku markuu da' gaaro wey soomaalidu cay caybay u yaqaaniin cajuuza cayma waa qofka weyn wey waa qof weynaaday oo da' gaaray oo sharaf gaaray wey ma aha cajuusa cay laakin soomaalidu cay bay ka dhigaan wa haadaa baclii shaykhan bay tiri ninkaygiina waa kan oo waa nin weyn bacli waa ninka wey macnaha zawjkaygiina waa kan nin weyn buu noqday ina haada la shayun cajiib arrintaa waa arrin aad iyo aad loola yaabo bay tiri inay waxa weeye heerkaas haddeer aan dhalo waa arrin aad iyo aad u cajiibo bay markaasay la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen qaaluu atacjabiina min amri illaah ma waxaad la yaabaysaa xukumka ilaahay iyo amarka ilaahay raxmat ullaahi wa barakaatuhu calaykum ahla albeyt ilaahay naxariistiisii iyo raxmaddiisii iyo barakadiisii dushiinna ha noqoto reerkan waxa weye ahlu beytka ay macnaha dadkiinaan reer e, ahlu beytkii nabiyullahi ibraahim innahu xamiidun majiid ilaahay waa mid xamiida oo la mahadiyo majiida ee macnaha cadamadiisa iyo sharaftiisa iyo wax walbana waxa weeye awooda oo waxa weeye awoodi kara adiga oo haddeer gaboobay oo da'daa jooga idinkoo waaweyn inuu awlaadida siiyo ilahay waxba kuma wa qaala allahu tacaala ilahay wuxuu aayad kale ku yidhi fi suurati maaragtay aayadahaas waxay ahayn hadda aynu akrinay fi suurati huod fi suurati alxijrina ilahay waxa uu ku yidhi ونبئهم can dayfi إبراهيم إذ dakhaluu calayhi فقالوا salaama qaala إنا minkum wajiluun u sheeg baa la yidhi ummaddaada nebi maxamedow maaragtay martidii u timid nabiyullaahi ibraahim markii ay u soo galeen oo yidhaahdeen waanu ku salaannay markaasuu ka cabsaday oo yidhi waanu idaka cabsannay qaaluu waxay yidhahdeen laa towjal ha cabsanin innaa nubashiruka bigulaamin caliim waxaanu kuugu bishaaraynay wiil waxa weeye caliim ah ay macnaha cilmi badan oo waxa weeye cilmi garanaya aad iyo aad ilaahay cilmi siinaya iyo wanaag ayaan kuugu bishaarayn nabiyullahi ismaaciilna maxaa la yidhi bigulaamin xaliim dulqaad badan halkaasay ku kala duwan yihiin marka laba nebina way yihiin oo ilaahay cilmi waa wada siiyey laakiin waxa weeye xaliim weeye iyo dulqaad badane ayaa lagu magacaabay nabiyullaahi ismaaciil waa yaabay marka sidii oo kale ayuu la yaabay nabiyullaahi ibraahimna say saara u yaabtay ayuu laftigiisu nabiyullaahi ibraahim tacajub uu la yaabay wuxuu yidhi qaala abashartumuunii calaa an massaniya alkibaru fa bima tubashiruun ma waxaad ii bishaaraynaysaan maraan gaboobay oo da itaabatay macnaha da' weyn aan joogo shaykun kabiir aan ahay markaasi waxay ku yidhaahdeen qaaluu basharnaaka bilxaqi xaq baan kuugu bishaaraynay waa wax ilaahay xaggi ka yimid falaa takun min alqaanidiin ha noqonin dadka quustay oo naxariista ilaah ka quustay ha ka mid noqonin markaasuu hadlo waxa uu yidhi qaala waman yaqnudu min raxmati rabbi ila addaaluun dadka dhumay oo gaalada ah oo xaqi ka dhumay ayaa naxariista ilaah ka quustay qof muslima oo mu'mina oo ilaahay ka baqaya naxariista ilaahay marnaba kama quusto waa sidaa sida lagu yaqaano dadka muslimiinta oo mu'miniinta inayna marnaba naxariista ilaahay ayna ka quusan weyn marka sidaa daraaddeed ayuu u caddaynayaa nabiyullahi ibraahim marnaba inuuna naxariista ilaahay ka quusanayn da' kasta uu gaaraba oo raxmadda ilaahay inuuna marnaba ka quusanayn fi suurati alxijri aya aayadahana ilaahay u maaragtay ku keena wa qaala lahu tacaala ilahay wuxuu yidhi sidoo kale fii suurati maaragtay wadaariyaat ilahay waxa uu yidhi hal ataaka xadiidu dayfi ibraahima almukramiin ma kuu yimaadeen baa le warkii ma kuu yimid martidii nabiyullahi ibraahim la karaameeyey id dakaluu calayhi faqaaluu salaama qaala salaamun qowmun munkaruun markay salaameen oo usoo galeen oo ay salaameen ay ku yidhahdeen assalaamu calaykum waa ku salaannay ayuu markaa isaguna salaantii ka qaado wuxuu ku yidhi qoom aan la garanayn baa tiin ay macnaha dad aan la garanaynin oo meesha lagu aqoonin ayaa tiin wey isla markiiba gurigiibu u gadoomay marti buu dareemay inay marti yihiin faraaqa ilaa ahlihi fa jaa'a bicijlin samiin ay macnaha labada aayadood waa isku macne marna laleeyahay bicijlin xaniid marna samiinin culimmadu waxay leeyihiin ay bicijlin samiinin xamiid xaniid macnaha dibi buuran samiin waa markuu buuran yahay xaniidna waa markii la solo weeye lasoo shiilo marka hilib buuran oo waxa weeye dibi uu qalay oo aada u buuran oo wanaagsan ayuu inta isla markiiba gowracay oo lasoo shiilay oo lasoo solay ayaa isla markiiba u keenay wey marka waana buuran yahay marka aayaddaanina waxay ka sheekeynaysaa inuu buuran yahay aayaddii horena waxay ka sheekeynaysay habkii loo soo keriyey oo loo soo nadaamiyey ayay ka sheekeynaysay faqarabahu ilayhim qaala alaa taakuluun intuu u dhoweeye o u keenay wuxuu ku yidhi miidan cunayni cuna macnaha cuntada maxaa u cuni weydeen wey markaasuu fa awjasa minhum kiifa waa cabsaday marka markuu arkay iyagoonba cuntadii cunaynin oon faraha saaraynin ayuu cabsaday markaa uu yidhi allay ku walaalan marka xumaan bay la socdaa leannahu qof martiya ah haddii aad soo dhowaysid oo gurigaagii keensid oo cunto u diyaarisid oo aad cuntadii soo hordhegtid oo cuni waayo cuntadii laabudda marka waxaad garanaysaa qofkaani inuu ulajeedo leeyahy qaaluu waxay yidhahdeen laa takafa cabsani wa basharuuhu bigulaamin caliim waxay ugu bishaareeyeen markaa maaragtay biamri min allah ilaahay amarkiisa ayay waxay ugu bishaareeyeen maaragtay wiil cilmi badan fa aqbalat imra'atuhu fi saratin fasakat wajha faaqbalat waxaa soo qaabishay oo meeshii timid marka culamadu waxay leeyihiin gurigay ku jirtay laabkay ka dhegaysanaysay sitaarka iyo daaha shishadiisa markay maqashay ilmihii loogu bishaareeyey ayay soo qaylisay fii saratin ay macnaha iyadoo maaragtay kor u hadlaysa ayay maaragtay u timid markaasay waxay tidhi fasakat wajhaha wejigeeday dharbaaxday marka waa caadada dumarka oo markay wax la yaabaan ama ama wejiga iyo dhabanka iyo maaragtay bawdada iyo meelaha ayay gacmaha ku dhuftoo dharbaaxa waa caadatu nisaa wey waa dumarka oo dhan baa noocaasa waa tacajub markay sameeyaan wey oo waxay la yaabaan wa qaalat cajuuzun caqiim cajuuzo gabowday uun weligeed dhalin oo caqiima see bay u dhalaysaa maanta aad ilmaha ugu bishaaranaysaa markaas waxay ku yidhahan qaaluu kadalik qaala rabuka inahu alxakiimu alcaliim weligaaba adiga yaadan dhaline caqiimna ahowe laakiin arrintan ilaahay baa xukmiyey ilaahay baana amray ilaahaygi subxaana qaadirkaana wax walba waa awoodaa wax walbana waa xakiim ay macnaha xakiim oo waxa weeye xikmadda iyo waxa wa meesha la dhigaya wax walba ilaah baa garanaya caliimun wax walbana waa ogye fi suurati wadaariyaat ayaa aayadahaasina ilaahay ku keena haddaba marka way u bishaareeyeen gulaamkaas wiilkaas caliimka wa huwa isxaaq calayhi salaam nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam ayay ugu bishaareeyeen wa akuuhu ismaaciil gulaamun xaliim ay sabuurun kama maaragtay siduu ilaahay u yidhi caayado badan maaragtay waxaan ugu bishaaraynay bigulaamin xaliim ama qowluhu tacaala fabasharnaaha waxay arrintaasi kutusaysaa gadaalna waa inooga imaanaysaa deliil waxay u tahay fabasharnaaha biisxaaqa wa min isxaaqa e yacquub ay macnaha inay e, saara iyo nebiyullaahi ibraahim labadooduba inay gaari doonaan oo noolaan doonaan ilaa iyo inta nabiyullaahi isxaaq uu ka dhasho oo uu weynaado oo ilmo uu ka dhalo yacquub uu dhalo inay arki doonaan oo ku raaxaysan doonaan oo ku farxi doonaan ayay arrintaasi marka kutusaysa wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah ilaahay wuxuu aayadahan inoogu sheegay buu yihi malaa'igtii inay u timid nabiyullaahi ibraahim waxay ahaayeen baa la yidhi malku jibriil iyo mika'il iyo israfil waxa weeye waa aqwaal alculamaa iyo tafaasiir laakin aayad ku sugnaatay iyo xadiid ku sugnaaday inay saddexda ahaayeen midna ma jirto laakiin daa'iman waxa weeye nebiyada waxa u imaan jiray jibriil iyo marka waa un jibriil iyo waxa weeye raggaa la socda marka culamadu waxay yidhahdeen mika'il iyo waxay ahaayeen israfil ayaa la socday iyaga ayaana halaagay ba la yidhi maaragtay reer qoomuluud iyagaa halaagay baan oo waxa weeye halkaa waynu kusoo marnay markaynu qisatu luud aynu sharaxaynay markii marka ay soo mareen halkaa oo ay doonayeen inay soo halaagaan qoladaa ayay soo mareen nabiyullahi ibraahim buu yidhi markaasuu soo dhoweeyey intuu u maleeyey dad martiya fa fa caamalahum wuxuu ula mucaamaltamay mucaamalata duyuuf sidii marti oo kale ayuu u soo dhoweeyey wa shawaa lahum cijlan samiinan wuxuu u soo shiilay oo usoo solay shawigu waa markaa inta waxa lasoo solo oo lasoo nadaamiyo aad iyo aad loo soo hagaajiyo min khiyaari baqarihi lo'diisa noocii ugu wanaagsanaa dibigii ugu fiicnaa ayuu intuu soo qabtay oo soo nadaamiyey oo waxa weeye lasoo solay ayuu u keenay waxa u yidhi marka ibnu kasiir falama qarabahu markuu u dhoweeyey oo u keenay ayuu wuxuu arkay mise dadka nimankaani farahaba gelimayaan cuntadii markaasuu la yaabay uu yidhi maxay tahay arrintan sababtuna waxa weeye liana almalaa'ikata laysa fiihim quwatu alxaajati ila adacaam malaa'igtu kuma abuurna umana baahna cunto mana maaragtay dadka biloaadmigaa meeshuu cuntada uga baahan yahay oo waxa weeye mar walba fidradiis iyo abuurkiisu yahay inuu wax cuno malaa'igtu waxa weeye waxaasoo dhan kuma abuurna oo cibaado un baa loo abuuray maaragtay ma aha dad u baahan cuntadan iyo waxaan markaasuu la yaabo sida ilaahay u yidhi falama raa aydiyahum laa tasilu ilayhim nakirahum wa awjasa minhum khiifa qaaluu laa takaf inaa ursilnaa ilaa qowmi luud ay macnaha halkaa waxay u caddeeyeen marka horta sababtii loo soo diray bay caddeeyeen waxay dhi nin ha cabsanayn annagu adiga kuuma soconno dhibaatana ku gaarsiin mayno waxaanu u soconnaa qowmu luud halkaa ayaanu u socnaa inaanu soo halaagno markaasay faraxday faistabsharat cinda daalika saara saara ayaa faraxday marka maxay u faraxday marka waa intaan weli ilmaha loogu bishaarayn waxay u faraxday gadaban lilaahi calayhim waxay aad iyo aad uga caraysnayd reer qowmu luud iyo waxa ay samaynayaan leanna way isku dhawaayeen luudna de waxa weeye waa adeer buu ahaa oo haaraan baa dhalay oo waxa weeye ibraahim walaalkiis ayaa luudna dhalay halkaa marka dhibaatada maalin walba luud ku dhacaysa way la socdaan oo waxa weeye intaas arrinta aad iyo aad bay ula socdaan markaasay faraxday markii loo sheegay inay waxa weye qoomkaa la halaagayo lana badbaadinayo eh, luud iyo waxa weye intii rumaysay ayay aad iyo aad u faraxday marka markay faraxday marka wuxuu leeyahy marka ibnu katiir waxay taagan tahay wa kaanat qaa'imatan calaa ru'uusi aladyaad kama jarat bihi caadatu nnaasi min alcarabi wa gayrin waad aragtay dadku markay martida soo dhoweeyaan khaasatan eh, markay marti timaado oo ninku intuu martidii la fadhiyo cuntadii la keeno cuntadii eh, raggii maaragtay uu u dhigayo khaas eh, daa'iman dadka markaas qofkii dumar ahoo cuntada diyaarinaya iyo ama waa istaagaa ama waxa weeye waxbuu keen keenayaa ama meeshii buu joogaa markaasaa waxa weeye ay markaa u bishaareeyeen marka iyadiioo taagan ayay markay faraxday oo ay qososhay ayay markaa u bishaareeyeen fa way qososhay marka fa basharnaaha biisxaaq marka saasay isugu xiran tahay ayuu leeyahay ibn kathir raximahullah markay qososhay oo faraxday ayaa loo bishaareeyey marka wa min waraa isxaaqa yacquub ayaa loogu bishaareeyey uma qaala tacaala ilahi wuxuu yihi fa aqbalat imra'atu fi saratin ayuu aayad kale ilahi ku yidhi ay fi sa fi sarkatin macnaha iyadiyo kor u hadlaysa oo kor bay u dhawaaqday markaasay waxa weeye arrintaas samaysay fasakat wajhaa wa qaalat cajuuzun caqiim aayad kale ilahi wuxuu ku yidhi waa waataynu soo marnay qaalat yaa weylata aalid wa ana cajuuzun aad bay arrinta ula yaabtay saara inay da'daa ay joogto iyadoo waxa weeye tisciina maraysa sana oo waxa weeye sagaashankii cagaynaysa ninkiina uu boqol jir yahay halkaa marka waxaynu ka qaadanaynaa inay saara iyo nabiyullahi ibrahim inuu toban sano ka weynaa ayaa waxa weye taariikhda culummadu ay keeneen laga qaadanayaa inuu taqriiban toban sano ka weyna leanna waxaa la yidhi iyaduna sagaashan bay jirtay isaguna waxa uu jiray boqol marka halkaa toban sano ayuu ka wen yahay marka tacajabat marka min wujuudi waladin waxay la yaabtay inay ilmo dhasho iyada oo nooca iyo da'daa joogta ayay la yaabtay inay ilmo dhasho laakiin malaa'igtii baa u jawaaba waxay ku yidhaahdeen ma arrinta ilaahay baad la yaabaysa ilaahay cidduu doono ayuu wax siiyaa kuma xireda waa sidaas oo kale ayaa inoo imaan doona nebiyullahi zakariya oo maaragtay loogu bishaaraynayo yaxya markuu u dhalanayo isagoo waxa weeye waqad balagtu min alkibari citiya oranaya macnaha isagoo gaboobay xaaskiisana ayna waxba dhalin ayaa markaa ilaahay wuxuu oran doonaa adigaba awal waxaanu kaa abuurnay maxaan waxba ahayn adigoo aan jirinba ayaan ku abuurnay marka sidaa daraaddeed ilaahay waxba kuma aha awooddiisa inuu cid alla ciduu doono uu ilma siiyo da'duu doonaba ha ku siiyee halkaa marka waxaa faa'iidaa laga qaadanaya qofka muslimka ah inuuna quusan marnaba waxa weeye hadda waxa weye dadki waxay noqdeen markuu dhowr sano ilmo u dhalan ayuu markaa wuxuu bilaabayaa shalaytan iyo waxa weeye catow iyo waxa weeye quusasho inuu quusto iyo dhibaatoo dhan ilmaha waxa weeye ilaah baa haya qof la dhimanaya ma jiro ilmihii uu dhali lahaa qof walba wuxuu dhali lahaa waa dhalayaa marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa ilaahay in laga baryo oo gacmaha loo horsado oo waxa weye ilaahgii subxaana qaadirkaa laga baryo awlaadda lana sabro waa imtixaan min allahi weeye oo waxa weeye qofka haddii lagu imtixaamo inuu sab sabro ayaa aad iyo aad u wanaagsan markaasay u sheegeen oo waxay ku yidhaahdeen ha la yaabin marka arrinta sidaasoo kale marka nabiyullahi ibrahim markiisii waa yaabay oo wuxuu yidhi abashartumuni maaragtay calaa an masaniya alkibaru fabima bima tubashiruun markaasay malaa'igta ku inkireen waxay idhahdeen qaaluu basharnaaka bilxaqi falaa takun min alqaanidiin xaq baanu kugu bishaaraynaye macnaha adkaduu way adkadeen aad iyo aad bay u adkeeyeen khabarkii iyo wuxuu waxa weeye ay u sheegeen waxay dhahan war arrintaana waa saxiix wey waa arrin jirto wey oo waxa weeye ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa arrintan xukmiyey wey marka bishaaradaa ayaa u timid nabiyullahi ibraahim calayhi salaam iyo sara oo waxa weeye halkaa jooga ayay bishaaradaa u timid marka sidaa daraaddeed ayuu ilaahay leeyahay fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraai isxaaqa yacquub labadaba markaasaa loogu bishaareeyey aayaddan waxay u deliishadeen culummadu qowluhu tacaala fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub waxay culimmadu u deliishadeen sidii maxamed ibni kacb quradi iyo iyo keyrkiisba calaa ana adabiix huwa ismaaciil calayhi salaam wa ana isxaaq laa yajuusu an yu'mana bidabxihi bacda an waqacat albishaaratu biwujuudihi wujuudi waladihi yacquub maratay almushtaqu min alcaqab eh, min alcaqibi min bacdi waxa weeye yacquub asalkeeda macnaheeda wuxuu yahay macnaha cirib dambeed ilmahan ilmaha uu dhali doona waa maaragtay cirib dambeedka dambe wey marka waxa weeye aayaddan waxay dhahen maadaama loogu bishaareeyey sara iyo isxaaq nabiy ibraahim maadaama loogu bishaareeyey isxaaq inay dhalayaan kabacdi markay isxaaq dhalaanna inuu isxaaqna sii dhali doono yacquub daliil waxay u tahay marka aayadaani ay culimmadu u deliishadeen ninka la yidhaaha la gowraco inuu yahay nebiyullaahi ismaaciil leannahu suurtagal maaha baa la yidhi tanaaqud baa meesha imaanaya wa iska hor imaanayaa haddii la yidhaahdo sida yahuuddu yidhaahdeen ninka la gowracay oo waxa weeye la yidhi gowrac wiilkaaga wuxuu ahaa isxaaq haddii la yidhaahdo waxaa noqonaysa meeshaan bishaaradii baa baaba'ay leanna wiilkii la yidhi wiil baa lagugu bishaareeyey wiilkaana wiil buu sii dhali doonaa haddii la yidhaahdo hala gowraco waa dhibaato wey marka suurtagal ma aha in waxa weeye wiilna loogu bishaareeyo la yidhaahdo waxbuuna sii dhalayaa kabacdina la yidhaahdo gowrac markaa way iska hor imaanaysaa markaa sidaa daraaddeed ayay culimmadu waxay leeyihiin aayaddan baa daliil u ah ninka la gowracay oo la yidhi hala gowraco inuu yahay nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam waxaynuna ku soo caddaynay maaragtay markaynu ka hadlaynay qisatu ismaaciil calayhi salaam iyo qisatu ibraahim ayaynu arrintaana kaga soo hadal marka waxay kutusaysaa aayaddu nabiyullaahi ibraahim inuu waxa weeye markii isxaaq u dhasho haddana markaa inuu noolaan doonaan isaga iyo waxa weeye eh, saaraba ilaa iyo nebiyullaahi isxaaq uu weynaado oo uu uu guursado kabacdi markaa uu dhalo nebiyullaahi yacquub ayaa markaa halkaas kaaga caddaanaysa waay haddaan marka saa lagu fasirin oo la odhan nooca haddi markaa yacquub sheegidda la sheeg marka ibnu katiir wuxuu leeyahay haddaan la oran buu yidhi saa oo aan la odhan buu yidhi bishaarada labadoodaba loogu bishaareeyey labaduba way joogayaan oo way arki doonaan oo way ku bishaaraysan doonaan ku farxi doonaan hadda markaa waxa weeye faa'iide ma keenaysa marka sababta loo sheegay yacquub ee macnaha faa'iidada le waxa weeye oo meesha ku jira in labadoodaba ay arki doonaan kuna raaxaysan doonaan oo waxa weye ku farxi doonaan ilmaha u dhalan doono isxaaq kabacdi markuu wax sii dhalo labadaba ay arki doonaan oo waxa weye halkaas ay bishaaro ka gaari doonaan halkaa marka waxaynu ka garanay qodobka nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam waxa eh, nabiyullaahi ibraahim baa loogu bishaareeyey iyo sara iyagoo da aad iyo aad u weynaaday gaaray oo boqol sano ibraahimna uu marayo eh, sarana ay marayso sida ay maaragtay ibnu kathiir iyo leeyihiin ahla taariikhu ilaa sagaashan sano inay jirtay laakiin ay kollay aayaduhu caddaynayaan inay cajuuso ahayd qof aad iyo aad u weynaatay inay ahayd qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa dikru tanacullah ilaahay ammaantuu u ammaanay iyo rasuulku ammaantii ay ammaaneen calaa isxaaq calayhi salaam nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam ammaantii la ammaanay iyo aayadaha ku soo arooray oo waxa weeye ammaanaya marka ayaynu kusoo qaadaynaa qeybtan ilaahay meelo badan buu kitaabka qur-aanka uu ku sheegay nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam ammaantiisa iyo wanaagiisa kama qaala allahu tacaala ilahay sida uu yihi maaragtay wawahabnaa lahu ay ibraahim baa laga hadlaya markuu soo haajiray kabacdi ayaa ilahay wuxuu yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba waxaanu u hibeynay isxaaq nabiyullahi isxaaq yacquubna nabiyullahi isxaaq baa sii dhalay oo waa inoo imaanaya oo waxa weeye aan u hibeynay kullan hadaynaa ay macnaha yacquub iyo isxaaq iyo ibraahim kulligood waa hanuuninay oo jidkii toosnaa ila alxaqi wa ilaa siraati mustaqiim ayaan ku hanuuninay wey oo waxa weye ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa hanuuniyey wa nuuxan hadaynaa min qabl hadd kahor iyaga ka horna nuux iyo intii ka horreysay ayaan hanuuninay weye fi suurati ancaam marka aakhirka suuradahaasna ee aayadahaas fi suurati alancaam way dheeraayeen nebiye badan baa lagu sheegay aakhirkii ugu dambeeyena nebiga waxaa lagu yidhi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi ku daya baa la yidhi kuwa ilaahay hanuuniyey wa kuwa nebiyadii ilaahay hanuuniyey ilahay aayad kale waxa uu ku yidhi falama اctazlahum wma yacbuduuna min duni اllah wahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wa kula jacalnaa nabiya markii uu nabiyullaahi ibraahim ka haajiray oo ka dheeraaday oo uu banaanka ka maray isaga dheeraaday qoomkii mushrikiinta oo shirkiga ku jiray ayuu wuxuu yidhi ilaahay waxa aanu siinay oo u hibaynay isxaaq iyo yacquub kulligoodna waxaanu ka dhignay wa kullan jacalnaa nebiya ee macnaha yacquub nebi buu ahaa isxaaq nebi buu ahaa ibraahim nebi buu ahaa duriyaddiisii oo dhan nebiyaa laga wada dhigay fii suurati maryam halkaana waxaad ka garanaysaa nebiyullahi isxaaq inuu ahaa nebi ilaahay doortay oo waxa weeye min alambiyaa aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba naafila ay macnaha yacquub ayaa naafila ah oo waxa weeye naafila waxaa la yidhahdaa wixii gadaal haddana ka yimid ay macnaha haddana waxa weeye waa weladu welad wey ma aha ilmo uu dhalay ibraahim laakiin waa ilmuhu awoogo u ahaa wey wa kullan jacalnaa min alsaalixiin yacquub iyo isxaaqba waxaanu ka dhignay min asaalixiina intii wanaagsanayd oo saalixiinta ayd ayaanu ka mid dhignay oo waxa weeye nebiye ilaahay doortay oo saalixiina ayay ahaayeen oo wanaagsan fi suurati alambiya wa qaala tacaala ilahay aayad kale waxau ku yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wajacalnaa fii duriyatihi nubuwata walkitaab wa aataynaahu ajrahu fi ddunya wa inahu fi laakhirati la min alsaalixiin aayaddan marka nabiyullah ibraahim bay ka hadlaysaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu siinay yacquub isxaaq iyo yacquub duriyaddiisiina waxaanu ka yeelnay duriyaddii nebi ibraahim nebinimo iyo kutub ayaan kusoo dejinay ajarkoodiina waanu siinay iyo waxa weeye aakhirana wuxuu ka mid yahay nabiyullahi ibraahim maaragtay dadka wanaagsan ayuu ka mid yahay fi suurati cankabuut aayad kale ilahay fi suurati wasaafaad wuxuu ku yidhi wa baarakna calayhi ay nabiyullaahi ibrahim wa calaa isxaaqa nabiyullahi isxaaqna waan barakayna wa min duriyatihimaa muxsinu wa daalimun linafsihi mubiin duriyaddiisiina waxaa ka mid ah oo duriyaddoodii ka mid a mid waxa weeye kuwa eh, muxsiniina oo wanaagsan oo ilaahay ka baqaya oo mu'miniina iyo kuwo baadiyoobay oo gaalo aba intaba waa ku jira waxaana ka sugnaatay xadiidkii intaas marka aayadaha aayadahaasoo dhan waxayna tusayaan iyo ka badanba inuu nebiyullaahi isxaaq uu ahaa nebiyada ilaahay doortay oo dadka sharafta leh oo wanaagsan inuu ka mid yahay sidaa daraaddeed marka ayuu maaragtay yahay nebiyadii ugu wanaagsanaa nebiyada ilaahay uu doortay oo waxa weeye sharaf iyo wanaag oo dhan ayaa ilaahay ku caddeeyey oo ku sifeeyey wey nebiguna wuxuu yidhi calayhi salatu salaam xadiid uu ku yidhi ina alkariima ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim yusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibrahim calayhi salaam macnaha alkariim ninka kariimkaa oo waxa weye ibnu kariimka oo aabbihi kariimka ahaa awowgiisna kariimka ahaa awowgiisa kalena kariimka ahaa waa yuusuf wey marka halkaa waxaynu ka garannay yuusuf iyo aabbihiis yacquuba iyo awowgiis isxaaqa iyo awowgiisa kale oo waxa weeye ibraahima afartuba inay yihiin dadka dadka ugu wanaagsan oo ina akramakum cind allahi atqaakum dadka mutaqiinta oo wanaagsan oo sharafta leh ilaahay agti inay ka mid yihiin ayaynu halkaa ka garanay oo waxa weeye uu nebigu inoogu caddeeyey xadiidkii imaam bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo waxa weeye abu hurayra laga wariyey radia allahu canhu marka halkaana waxaynu ka garanaynaa qodobkaa ammaantiyo wanaagga uu leeyahay nabiyullaahi isxaaq arrin la soo koobi kara maaha laakiin insha allahu intaa ayaynu uga gudbaynaa oo waxa weeye adilo badan ayaa ku sugnaatay laakiin masoo wada koobi karno oo awal baynu markaynu ka hadlaynay qisatu ibraahim ayaynu qeyb maarata kaga soo hadalnay oo waxa weye way isku dhex jireen kabacdina qisatu yuusufna way ku dhex jirtaa oo waxa weeye halkaasna maaragtay mar walba ammaantii waa la socotaa leannahu mar haddii duriyadiisii la ammaanayo isna ammaantii waa ku jira qodobka saddexaad waxaynu usoo gudbaynaa dikru abnaa'i isxaaq calayhi issalaam nabiyullaahi isxaaq muxuu dhalay wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah waxa ay sheegeen dadkii ahlu kitaabka ahaa nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam inuu ka guursaday inuu guursaday gabar la odhan jiray rifqa binti maaragtay eh, yatuil oo aabihii oo nool nabiyullahi ibraahim oo nool inuu guursaday isxaaq ayay maaragtay sheegeen cumrigiisa markuu guursanayena da'diisu waxay jirtay baa la yidhi arbaciina sana marka nabiyullahi isxaaq afartan jir markuu ahaa ayuu guursaday bay leeyihiin nabiyullahi ibraahim marka markaa wuxuu jiraa boqol iyo afartan sano taqriibanna waxaynu nidhi markaynu nabiyullahi ibraahim ka hadlaynay ilaa laba boqol oo sano ayuu maaragtay ku dhintay oo waxa weeye da'diisa aad bay u weynay waxay ahayd bay yidhaahdeen marka iyaduna ma madhalays bay ahayd bay dheheen markaasa ilaahay u beriyey nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo ilaahay u beryey markaasay dhashay laba wiil bay marka u dhashay ba li ciisuwa ciiswa miday iyagu yidhaahdaan laakiin carabtu waxay tiraahdaa alcays ama alciis ayay wa thani huwa yacquub calayhi salaam labadaa wiil ayay dhashay ba la yidhi oo isxaaq u dhashay labadaa wiil ayay u dhashay ba la yidhi yacquub iyo maaragtay ciise labadaa wiil ayay u dhashay sida ayay maaragtay ku keenayaan wax adilaa oo saxiix oo kale ma hayno horta yacquub waa hub waa hubnaa oo waxa weeye ilaahay baaba u bishaareeyey oo min waraa'i isxaaqa yacquub taa waxa weeye adilo uma baahna oo waxa weye adiladeedu waa sugan tahay kitaabka ilaahay ayaa caddeeyey iyo sunahaba laakiin ninkan la yidhaahdo ciisu ciswa ama al ama alciis la yidhaahdo ama alcays ay carabtu dhahaan ninkaa waxa weeye hadda kutubtii reer bani israa'iil buu ku qoran yahay laakiin lama hayo wax adilaa oo saxiixa waxaan ku beeninana ma hayno marka markaynu soo maraynay qisatu ismaaciilna waxaynu soo marnay inuu gabadhiisii nasama oo ismaaciil uu dhalay ayuu yidhi ibnu kathiir ayuu u guuriyey maaragtay wiilkaas uu dhalay isxaaq oo ma ohan jiray alcays ayuu u guuriyey e, e, ismaaciil baa u guuriyey gabadhiisii nasama la ohan jiray marka sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah waxa uu dhalay maaragtay e, isxaaq labadaa wiil ayaa maaragtay la hayaa oo waxa weye taariikhda lagu keeno inuu dhalay marka isxaaq wuxuu dhalay bay leeyihiin yacquub iyo wiilkaa kaloo la yidhaahdo alcays ama alciis labada waxa weeye kiatraidba kaas ayay maaragtay ku keenayeen marka intaa ayuu maratay ibnu katiir ku keenay oo yihi labadaasaa la hayaa wax uu dhalay inay maaragtay isxaaq labadaa inuu dhalay marka qisadiisu way iska gaaban tahay oo waxa weeye aad iyo aad uma dheera waxaynu markaa soo qaadanaynaa wafaatuhu wafaatu isxaaq calayhi salaam nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam dhimashadiisii iyo waxa weeye meeshii uu ku dhintay iyo meeshii lagu xabaalay ayaynu ka soo qaadanayna halkaa naqi qaala ibnu katiir wuxuu yihi raximahullah wuxuu leeyahay wa jaaءa yacqubu ila abihi isxaaq faaqaama cindahu biqaryatin biqaryati xabrun maaragtay xabruna alati fi ardi kancaan meeshaas oo uu degenaa nabiyullahi ibraahimna deganaan jiray waa dhulkan hadda falastiin loo yaqaan ayuu maaragtay u yimid isagoo meel ka yimid uma marida isxaaq isxaaq baa xanuunsaday wa maata wuu dhintay marka wuxuu jiray buu yidhi boqol iyo waxa weeye siddeetan sano ayuu jiray halkaa ayaa markaa wiilashiisii ku xabaaleen oo waxa weeye yacquub iyo wiilkii kale oo alcays ayaa markaa xabaalay oo meeshii nabiyullaahi ibraahim ku xabaalnaa ayuu ku xabaalay halkaa ayay marka ku xabaaleen ayay leeyihiin marka markii aynu soo maraynay qisatu ibraahim ayuu ibnu kathiir inoo soo caddeeyo oo yidhi waxay ku xabaalan yihiin nebiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi eh, yacquub iyo nebiyullaahi ibraahimba isku meel bay ku xabaalan yihiin oo waa meel macruuf oo la yaqaan oo halkaasay ku xabaalan yihiin oo waxa weeye eh, qisatu ibraahim ayaynu kusoo cadaynay inay halkaa ku xabaalan yihiin haddaba marka qisatu eh, isxaaq calayhi salaam waa qiso gaaban oo waxa weeye aad iyo aad uma dheera oo waxa weeye waxay ku dhex jirtaa qisadiisu daa'iman ay ku imaanaysaa oo waxa weeye aad iyo aad maaragtay mar walba aynu kaga soo hadalnay qisatu ibraahim waan kaga soo hadalnay mar walbana waa la wadaagtaa oo waa duriyadii nebi ibraahim qisatu yuusuf markaynu ka hadlaynana waa ku dhex jirtaa marka waxa weye intaas ayaan kusoo koobaynaa qisadiisa waxaynu soo qaadanaynaa marka fawaa'id xoogaa ayo aynu ka soo qaadayno oo waxa weeye aan maaragtay ka faa'iidayno bal intaa aan soo sharaxnay awalan waxaynu ka faa'idaynaa istixbaabu tabshiir اlmu'min bima huwa khayru lahu ow ligayrihi min almu'miniin qofka mu'minkaa haddii uu arko wax uu ku farxayo oo wanaagsan oo loogu bishaareeyo inuu bishaaraysto oo farxo waa arrin wanaagsan wey ama arrintaasi isaga markaa wanaag ha u ahaato ama waxa weeye ha noqoto arrin markaa dadka mu'miniinta wanaag u ah intaba waxa weeye qofkii waxa weeye aad iyo aad bay u wanaagsan tahay wuu ku farxayaa wey oo waxa weeye waa waa ku bishaaraysan karaa sidaa waxa weeye loogu bishaareeyey marka halkaa kaleo waxaad ka faa'idaysaa qofka mu'minka ah walaalkaaya wax wanaagsan haddii aad u aragtidna inaad ugu bishaaraynaysid ama ru'yo ha noqoto ama wax wanaagsan o aad u ogtahay ha noqoto inaad u bishaaraysid qofkii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye min sunan lmursaliin aa nabiyullahi ibraahim loo bishaaraynayo oo ay farxayso oo waxa weeye saara farxayso marka arrin aad iyo aada u wanaagsan wey marka in la isku bishaareeyo waa wanaagsan tahay waana min addiin weeye ee maaha waxa weye arrin khalada oo waxa weeye laga gaagaabsado ma ah midda labaad waxaynu ka faa'ideynaa mashruuciyat asalaami liman dakala calaa gayrihi aw mara bihi wa wujuubi raddi salaam inay mashruuc tahay salaamtu oo waxa weeye diinta islaamkana waa ku caddahay diimihii hore o dhanna waa ku caddayd oo waxa weeye salaamtu waa arrin aad iyo aad u wanaagsan marka in la salaamo oo waxa weeye qof markaad soo martid ama qof u timaadid ama qof gurigiisii timaadid inaad tiraahda assalaamu calaykum waa arrin aad iyo aad u wanaagsan leanna ilaah waad ujeedaa nebiyadii oo dhan iyo malaa'igtii iyo mu'miniintii oo dhan baa isku soo salaamaya waa arrin aad iyo aad u wanaagsan wey marka marna waa sunne oo markii qofku bilaabaya waa sunne markii aad radiyeysid oo lagu salaamayna waa waajib inaad radidid oo waxa weye asalaamtii celisid waa waajib wey waxaanu kaloo ka faa'ideynaa midda saddexaad khidmatu ahli اlbeyt mashruuciyatu khidmati ahli اlbeyti liduyuufihim wujuubi ikraami اdayf kama sabata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam man kana yuuminu billahi walyowm alaakhir falyukrim dayfa waxa weeye dadka martida in la nabad in la martigeliyo oo la sharfo oo la soo dhoweeyo oo loo khidmeeyo inay tahay maaragtay min sunan lmursaliin nebiyadii wixii laga soo gaaray oo nebi ibraahim calayhi salaam maadaama uu ahaa abad dayfaan oo ninkii martida iyo waxa weye martigelinta bilaabay oo laga soo gaaray nebiyullahi ibraahim buu ahaa marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa in martidii la sharfo oo la soo dhoweeyo oo la karaameeyo oo waxa weye loo khidmeeyo oo waxa weye loo sheekeeyo aadaab bay leedahay ilaa iyo waxa weye saddex beri in malaa'igta la in la karaameeyo martida aad iyo aad bay u wanaagsan tahay midda afraad waxaynu ka faa'idaynaa sharafu ahli beyti maaragtay ibraahim calayhi salaam sharafta iyo wanaagga ay leeyihiin maaragtay reerkii nabiyullaahi ibraahim iyo sabirkoodii iyo say u sabreen eh, eh, isagiina boqol sanuu maraya iyadiina waxay maraysaa sagaashan sano wayna sabrayaan oo waxa weeye ilmana ma haystaan aad iyo aad bayna u sabrayaan dadka maanta joogana waxa weeye laba sano saddex sano hadday gabadhii wax dhali weydo waxay leedahay ninkii fur bay dhahaysa waxa weye sabir ma jiro oo waxay leedahay ninkaan ha ifuro waxbaan isku dhali weynay ma la joogayo waa inuu ifuro wey ilmaha ilaah baa keena ilaahay baana qadaray oo waxa weye qadar rabbi bay ku yimaadaane qofku waa inuu sabro weeye oo aan la degdegin oo waxa weye aad iyo aad arrintaa la isaga ilaaliyo oo la sabro aad bay u wanaagsan tahay qofka sabrana ilaahay wanaag buu ugu abaalgudayaa oo siinayaa wey midda shanaad waxaynu ka faa'iideynaa inay xaaraam tahay alqunuudu walya'su min raxmat illaah in naxariista ilaahay iyo raxmadda ilaahay iyo wanaagga ilaahay deeqa ilaahay in laga quusto inayna bannaanayn oo xaaraam ay tahay leanno malaa'igtii waxay leedahay nabiyullahi ibraahimna uu leeyahay markii la yidhaaha quusanin waman yaqnudu min raxmati rabbi ila adaaluun yaa naxariista ilaahay ka quusta ilaa dad baadiyoobay oo dhumay mooye marka waxa weeye naxariista ilaahay in laga quusto ma haboono wey leanna waxa weeye waxaad ku dhacaysaa haddii aad naxariista ilaahay ka quusatid aayadda aynu soo sheegnay waman yaqnudu min raxmati rabbi ila adaaluun sidaa uu yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam marka yaan la quusanin naxariista ilaahay way imaanin wixii ilaahay kuu qorayna waad helin akhilmuslim waqti waqtilmuslima ah. marnaba yaan la quusanin oo laga quusanin naxariista ilaahay midda lixaad waxaynu ka faa'idaynaa fadlu isxaaq calayhi salaam wa culuwu maqaamihi wa karaamatihi cinda rabbi nabiyullaahi isxaaq fadligiisa iyo wanaaggiisa iyo sharafta uu lahaa iyo sida ilaahay u karaameeyey iyo waxa weye isagoo yarba in ilaahay ugu bishaareeyey aabihii inuu waxa weye dhalan doono nebina uu noqon doono wanaagna gaari doono oo waxa weye isagana uu nebi sii dhalay wanaaggaasoo dhan ayuu nabiyullahi isxaaq leeyahy ilaahayna uu hanuuniyey sifaat aad iyo aad u wanaagsan oo xamiida ah, oo aad u wanaagsan buu ilaahay ku tilmaamay marka fadliga iyo wanaagga uu leeyahay ayaynu ka garanaynaa nabiyullaahi isxaaq calayhi salaam iyo waxa weeye aabihiiba nabiyullahi ibraahim faa'idada toddobaad waxaynu ka faa'ideynaa bayaanu ana dabiix huwa ismaaciil walaysa isxaaq kamaa yaddaci lyahuud ninka la gowracay oo la yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam gowrac wiilkaaga inuu yahay nabiyullaahi ismaaciil ee uunan ahayn nabiyullaahi isxaaq sida ay yahuuddu sheeganayaan ma aha kalaamkaasi waa baatil weeye mana aha ninka la yidhi hala gowraco nabiyullaahi isxaaq ee waxa weeye waa nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam waynuna soo caddaynay siday culammaduna u radiyeen iyo kalaamkoodii qisatu ismaaciil ayaan ku soo caddaynay oo waxa aan kaga soo hadlan waxaynu kaloo ka faa'iideynaa eh, fadlu lixsaani wa jazaau lmuxsiniin cind allah dadka wanaagga sameeya oo waxa weeye nabiyullahi ibraahim wanaag kasta markuu sameeyey ilaahay wanaag buu ugu abaalguday nebiyaa duriyaddiisii laga dhigay wanaag baa la sameeyey kadalika najzi lmuxsiniin ayuu ilaahay ku khatimay aayadaha markuu ka hadlayey nabi qisadii nabiyullahi ibraahim iyo isxaaq iyo marka sidaa daraaddeed waxa weeye qofka ixsaanka badan wanaagga badan dadka u ixsaan sameeya ilaahay caabuda ka baqa ilaahay ilaahay wanaag buu siinayaa oo waxa weeye wax walba oo wanaaga ah ayaa ilaahay gaarsiinaya marka sidaa daraaddeed waa in ixsaanka la badiyaa oo waxa weeye ilaahay addoommadiisana loo ixsaan sameeyo waxa weeye cibaadadana cibaado saxiixa ah oo wanaagsan lala yimaado leannahu nebigu wuxuu yidhi alixsaanu an tacbud allah kaannaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraak isaga ayaa ku arkaya haddaadan adigu arkaynin marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa inuu qofku as ixsaankii inaad ka dhigtid inaad ilaahigii ku abuurtay aad caabudid oo waxa weeye aad si saxa u caabudid wey waxaanu kaloo ka faa'idaynaa sanaa ullahi tacaala calaa isxaaq wa hidaayatihi lisabiili lxaq ilaahay inuu ammaanay nebiyullaahi isxaaq nebi maxamedna waa ammaanay oo kariim buu ku magacaabay qofkii wanaagsanaa oo aad iyo aad u wanaagsanaa ilaahayna waa ammaanay wuuna hanuuniyo ilaahay wuxuu yidhi waan hanuuniyey dariiqii wanaagsanaa oo toosnaa ayaa ilaahay ku hanuuniyey oo ilaahay baa wanaag iyo hanuun la maagay wey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa ugu dambayntii waan kusoo gebagabeynaynaa bayaanu ana isxaaq kaana nebiyan min ambiyaa illah nebi buu ahaa ilaahayga subxaan qaadirkaa uu doortay oo waxa weeye waajib ay tahay qof walba oo mu'mina inuu rumeeyo oo waxa weye uu caqiidaysnaado inuu nebiyullaahi isxaaq uu ka mid yahay nebiyadii ay waajibka inagu tahay inaan rumayno leanna waxa weye qofka mu'minkaa ah waxaa waajib ku ah in uu rumeeyo nebi kasta oo ilaahay soo diray nebi walba oo ilaahay soo diray inaynu rumayno waajib bay inagu tahay leanno hal nebi haddii aad beenisid akhilmuslim waxa weeye waa adoo nebiyadii oo dhan beeniyey ayay la mid marka sidaa daraaddeed innagu waxa weeye sida yahuud oo kale samayn mayno odhanaysa annagu waxaan rumaynaynaa maaragtay wixii nala kusoo dejiyey keliya iyo nebiyadii naloo soo diray bal innaga waxaa waajib inagu ah inaynu rumayno nebiyadii oo dhan noocay doonaan ba ahaadeen kulligood oo waxa weeye aamantu billaahi wa birusulihi inaynu naraado oo kulli waxa weye aynu rumayno ayaa waajib inagu ah intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaynaa qisatu eh, isxaaq calayhi salaam oo waxa weeye nabiyullaahi ibraahim wiilkiisii ahaa ilaahayna maaragtay uu ku magacaabay bigulaamin maaragtay caliim nin aad iyo aad u wanaagsan oo cilmi badan inuu ahaa nebina ahaa ilaahayna doortay intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin